والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ولم يفرق رسول الله ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم بل أخذها رسول الله من نسار العرب وأخذها من مجوس هجر وكانوا عربا sheekhu wuxuu uhi walam yufarriq wuxuu ku soo jiray madaahibu ahlicilmi ku saabsanayd jizyada yaa laga qaadahayaa qowlkii odhanayay waa la camimayaa gaal oo dhan baa laga qaadi ayuu sheekhu soo doortay adiladiisa wax ka tilmaamaya walam yufariq nabigu ma kala qaadin rasuulu llahi sal l slam walaa khulafaa'uhu iyo gacalkiisiiba dadka khulafada ay ah nabiga ka dambeeyay abubakar iyo cumar iyo fi ljizyati jizyada dhexdeeda bayn alcarabi carabi waalcajami ciddaan carab ahayn ma kala qaadin bal akhadaha rasuulu llah inuu kala qaad iska badaya rasuulka wuxuu ka qaaday min nasaara alcarab carab nasaaradeedii wa akhadahaa suubanu wuxuu ka qaadoo kale min majuusi hajara hajara majuusta joogta hajara waa meesha hadda loo yaqaana qadar dhulka qadar loo yaqaana hajar la odhan jiray waaga hore wa kaanuu majuusta hajara deganaydna caraban bay ahaayeen fa ina alcaraba carabtu ummatun qabiil weeye ama waa qoys iyo asal laysa laha fi lasli kitaab aan kitaab lahayn carabtu kitaab muxuu ahay khaasa oo alle ku soo dejiyey ma jiro qabla muxamadi calayhi الsalaatu wasalaam wama arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir wma aataynaahum min kutubin yadrusuunaha wma arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir litundira qowma maa undira aabaa'uhum fahum haafiluun idan markaa kitaab ka horreeyey ka nebi maxamed ma soo eh, kuma soo degin laakiin diinta ambiyada ibraahim iyo ismaaciil iyo ayay wax ka haysteen baqaayaadkoodii wa kaanad kullu طaa'ifatin koox kastoo carbeedu waxay ahayd tadiinu tii ka diindhigata bidiini man jaawarahaa min alumami ummadaha la deriska ah diintooday qaadan jireen carabta majuus la derista majuus bay noqon jireen carabta yahuud la derista yahuud bay noqon jireen kuwa nasaare la dersa nasaaray noqonayaan kuwa la dersa mushrikiin mushrikiin bay noqonayaan yacnii qoys marka diin madax bannaan lahaa ma ahayn carabtu wa kaanat kullu daa'ifatin koox kasta waxay ahayd oo minhum carab ka tirsan tadiinu ti ka diindhigata bidiini man jaawaraha dadka la dirsa diinkooda oo min alumami ah fa kaanat carabu lbaxrayn carabtii baxrayn deganeed majuusan bay ahaayeen majuus dabcaabud bay ahaayeen limujaawaratiha farisa reer faris bay daris la ahayen saasay majuusu noqdeen wa tanuuq qabiilka tanuukh la yidhahdo waa qabiila min alyaman qoys carbeed oo yaman degi jiray weeye tanuuqu atanuukhi haddaba laiskugu wa buhra iyada waa qoys carbeed oo weliba waa jilib ka tirsan qudaaca oo qaxaaniyiin ah qoys qaxaani ah oo weliba reer bani qudaaca ah weeye oo xagga shaam jiri jiray waagii dambe u wareegay yamanna asalkiisa ka soo jeeda koonfur bahraa-una waa la yihahdaa bahraa oo la mido buhratana waa la yihahdaa wa banuu taklib iyo reer banuu taklib ayaguna waa nasaaradii xagga shaam dega jirtay nasaara bay ahaayeen banu taqlima waa niman carbeed oo weliba reer rabiica ah baharana waa niman carab oo qaxtaaniyeena tanuuqna nafsa shay waa qabiila yamaniya carabiya intaasoo qabiilba waxay ahayd nasaara bay ahay oo maxay nasaara u noqdeen limujaawaratihim liruum reer ruum bay deris la ahaayeen oo nasaaro ahaa wa kaanat qabaa'ilu min alyaman qoysas yamaneed ama qabaa'il yamaneedna yahuuddu bay ahaayeen yahuud yahuudda cafwan yahuud bay ahayn limujaawaratihim liyahuudi اlyaman yuhuuddii yaman joogtay bay deris la ahaayeen mabxadkan hadda sheekhu uu tilmaamaya isagoo faahfaahsan wuxuu ku yimaadaa axkaam ahli dimma mujalladka koobaad boqol siddeetan iyo siddeed nuskhada muxaqaqada ee saddexda mujalladka ah idan sheekhu intaa wuxuu tilmaamaya inuu yidhaahdo ahlu kitaabku iyo gaaladu waxaa uun lagu qiimayn diintooda iyo waxay ka diin dhigtaan nasabkooda iyo abtirkooda waxba la qiimayn maayo taasuu sheekhu marka sugayaa raxmat ullaahi tacaala calayh walam yactabir nabigu ma tixgelinin aabbaa'ahum aabbayaalkooda iyo nasabkoodii annaga shabce waxaan qabnaa oo hadduu anagu nagu gadaal xooraya xalow aniga tilmaamay waxaan qabnaa anna wadaanu shaaficiyana qowlka raajixa agtanada mashhuurka waxaa weeye ahlu kitaab waxaa la odhan kara oo jizya laga qaadi yuhuud iyo nasaaro iyo majuus saddexdoodana waxaa muxuu ahaayey ay ahlu kitaab noqonaya khaasatan yahuudiya nasaaradu ninkii yahuudoobay ee aabbihii iyo awowiyaasha ay yahuudoobeen qabla bicati moxamed sal l slam intaan nebi maxamed la soo saaray dadkii yahuud noqday unbaa yahuudiya nasaara oo ahlu kitaaba wabittaali dadkii yahuud noqday iyo nasaaro noqday intaan diinta la bedelin ee qabla taxriifi اlkitaab wa tabdiil اddiin ayaa yahuud ah nabi maxamed noloshiisii iyo bixsida subahan ruuxii soo gaadhay waagu horena mushrig ahaa kadibna tahawada aw tanasara aw tamajasa annagu jize ka qaadi mayna waxaan marinaynaa dhankii mushrikiinta birtaan ka aslayna ima an yuslima wa ima an yuqtal kiibuu sheekhu marka baabinay wuxuu leeyahay yahuudnimadku iyo ahlukitaabnimadku wax ku xidhan ruux wuxuu ka dindhigto asalkaad inaad carab ahayd ama farisi ahayd ictibaar ma laha aabbaha inuu yahuudi ahaa in adugu aad qaadatay ictibaar ma laha waxaa saacadda ka diin dhigan baa laguu qiimaynaya ama qabla bicti moxamed yahuudi noqo ama bacdaha noqo ama qabla tabdiil اdiin diin الtawraat waاlinjiil aw bacdahu bacda tabdiil noqo kala qaad ma laha marka annaasu calaa adyaanihim baa lagu qiiman la calaa axsaabihim wa ansaabihim sheekhu halkaas ayuu maraya walam yactabir nabigu ma tixgelina aabbaa'ahum aabbayaalkooda iyo abtirkoodii ma firni walaa mataa dakhaluu fii diini ahlikitaab xilligay galeen diinta ahlukitaab nabigu ma eegin hal kaana dukhuuluhum qabla annasqi waatabdiil aw bacdahu soo ma hal kaana dukhuuluhum gelidooduma wuxuu ahaa ay diinta galeen qolyahan carbeed ama nasaaroobay ama yahuudiyoobay qabla annaskhi intaan shareecadii la nasakhin injiil iyo towraad bibicsa moxamed aan lagu nasakhin aw bacda mase bacda annasr wa tabdiil buu ahaa wa min ayna yacrifuuna dalik wa min ayna yacrifuuna muslimiintu xaggee bay ka garanayaan hadday yani shaaficiyada madhabkoodu madhab lagu dhaqmi kara ma aha buu sheekhu leh seen ku ogaanaynaa nimankaani qabla tabdiil inay diinta qaateen bacdaha inay qaateen bacdahu bacda tabdiil see lagu og karaa muxuu ahaaye inay qaateen bacda bicati muxamed wa qablaha hawshaasi haddii la yidhaha iyaga sheegashadooda iyo wax iyagu sheegtaan baa la ictibaarinaya suuragal maa in la ictibaariy wax iyagu sheegteen leanna waxaan loo ictibaarin karin la aamini mahayo dad lagu kalsoon yahay ma aha waxay doonaan ba iska sheegan marka waxaa weeye imaa inaad dhahdo iyaga warkoodaa la ictimaadiya imaa inaad dadka wereerisan bay noqonaysaaba sheekh wakayfa yandabitu sideebu u koobmahayaa arrinka asagoo wama aladii dalla caleyh maxaana tusay ma daliil daabit inaad iska dejisato ma coslo oo nin wal wuxuu iska qoondaysan karaa wuxuu iska qadaran karaa laakiin ma daliil ma daliil waqad abata waxaa ku sugnaaday fi siyari wاlmagaazi ku sugnaaday ana min alansaari ansaar waaa inuu ka tirsana man tahawada abnaa'uhum daday yahuudoobeen caruurtoodii ansaaroo niman qaxtaani waliba reer yasriboo la yaqaan oo nabiguna soo gaadhay ayaa markii reer banidir la rarahayey ee loo rarahayey khaybar iyo shaam usii qaxahayeen waxaa raacay wiilal iyo caruur ansaareed baa la guuray oo maxaa jira way yahuudiyoobeen hooyooyinkoodii aabbadu waa muslimiin ayagii baa yahuudiyoobay nabigu ictabarahum yahuudan <clears throat> bacda anaskhi intii la nasakhay bishariicati ciisa yacni bacda anaskhi altowraat wa diini muusa waxaa lagu nasakhay bishariicati ciisa wa araada waxay dooneen aabbaa'uhum waalidkoodii ikraahahum carruurtan inay ku qasbaan cala alislaami islaamka ku qasbaan faanzala allahu tacaala ilahay wuxuu soo dejiyey laa ikraaha fi diin diinka layskuma qasbi karo ayadda haddii calaa cumuum la yidhaahdana waxay leeyihiin wadaaddu waaoo waxaa weeyaan waa ayad mansuuqay noqonaysa haddii macnaha khaas lagu xambaaro le waa caamun uriida bilkhusuusna ahlu kitaabka wey dadka lagu qasbahayo diinta lagu qasbahayo waxaa laga soo aan lagu qasbayn waxa laga soo reebay murtadka ima an yusna wa an yuqtala mushrika alcarab walwataniyiin cinda ashaaficiya walxanaabila wajumhuur ahli ee mxuu ahaay agar ahli siday qabaan idan aayaddu marka waxay khusuusaa ahla kitaab laa ikraaha fi ddiin ay ahlu kitaabku ama jizyay bixinayaan ama islaamkay soo gelayaan ama way go'ahayaan dadkaasay u taallaa amaa mushriga wataniga iyo muxuu ahaay murtadku ayagu waa lagu qasbi ima an yaquula laa ilaha illa اllah wa ima an ima an yuqtala umirtu an uqaatila الnaas xataa yaquluu laa ilaha illa اllah ila akhiri اlxadiid waa qasab wey ikraaha marka laga hadlaayo halkaas waa wadda ku awilay wadana waxay leeyiin waa ikraahi dhabtaay laa ikraaha fi din min xaysu اlictiqaad ruuxa qalbigiisa adigu iimaan ma gelin kartid si kastoo seebta ugu dulqabato oo uu toban jeer tawxiidsado qalbigiisa iimaan adugu kama raaridi kartid mana gelin kartid afa anta tukrihu nnaasa xataa yakunuu mu'miniin nimanna halkaasay ka wareegeen oo saasay leeyihiin ragga laakiin qaba kullu kaafir baa jize laga qaadahaya kullu kaafirin baa jize laga qaaday aayaddu waa calaa cumuumiha laa ikraha fi diin min xayu almuctaqad iyo mxuua walqubuuli lilislaam qabuul lislaam ee ruuxu inuu islaamo waa waa makhraj furan inuu mxuu ahay la dilo waa makhraj furan inuu jize bixiyo waa makhraj furan labadaas intaas buu leeyahay marka ninka islaamka diida jizu bixinaya ninka jizyadiida islaamka diidan asna waa go'ahaya marka ninka qaba jizyada waxaa laga qaaday kullu kaafirin aayaddu waa baaqiya calaa cumuumiha ninka qaba ma ahe laga qaaday mahayan wuxuu ka soo reebay mushrika alcarab walwataniyiin murtadiinta inay aayadda aysan soo gelayninna waa bilijmaac man badala diinahu faqtuluuh hadday toobad keenana waan daynaynaa ibn cabaas iyo saxaabada badankood waxay qabeen aayaddu inay khaas ku tahay ahlu kitaabka wa fii qowlihi limucaad ibni jabal waxaa ku sugan khud min kulli xaalimin dinaara ay min kulli baaliqin xaalimku waa albaaliq min kulli baaliqin dinaaran ka qaad xadiidka tilmaamaya muxuu ahaay in ansaar carruurteeda qaybo ka mida ah ay yahuudiyoobeen kadibna yowm bani nadiir markay la guuraan ay damcaan inay soo qabtaan oo diinta ku qasbaan abu daawuud iyo tirmidi iyo ibni maajaba way tilmaamaan wayna soo saareen waana xadiid saxiix oo sugan ibnu xibbaan baa isaguna faahfaahiya fii saxiixiya ku saaray waana xadiid sugan wey sababkuna wuxuu ahaa xadiid baa caddaysay wuxuu ahaa haweenayda yahuude ee ilmuhu ay ka dilmaan ee ubadku uu ka leedo yaa jaahiliyadii qabla bicta muxamed sal alay slam wa bacda bictatihiba intaan weli uusan nabigu soo jiroonin yaa waxay dhihi ilaahooda ubadka ii noolay ii dayso ood ilmahan maanta irximkayga ku sugto oo asagoo muxuu ahaaye xayaayiguna dhammaystira uu dhasho ilaahay waxaan nadar ku galaa inaan diinta yahuudiyadda geliyo oon towreed baro oon yahuudi ka dhigo ila iyagu mushrikiin bay ahaayeen yuhuuddaana diin dhaanta marka ayada ah oo ka fiicnay marka yahuud baan ka dhigay bay odhan jireen yahuud baan ka dhigay taqaruban ilallah ilmihiibaa u joogsan jiray ronaan jiray markuu kaco uu soo ronayo bay ku dugsigooda geenhayaan yatahawad nin yahuudi a ah weye marka hooyadu waa islaan carbeed oo aan muxuu ahaaye qaxtaaniye ah aabbihii waana carbeed oo qaxtaani oo muxuu aha yatribi ah wiilkii yatahawan hadhow haddii la dagaalamo nebi maxamed yimid carruur yahuudeed waa niman ansaara min xayu nasab laakiin min xayu diin waa maxay waa niman yahuudeed saasuu nabiga ku xukumay marka waxaa weeya hawsha wax ku xidhan nasab ma ahe oo arrin diinta ku xidhan khud min kuli xaalimin dinaara waxaad ka qaadaa min kuli baaliqin dinaar daliilun baa ku sugan xadiidkaas calaa annahaa jiziyadu laa tu'khadu inaan laga qaadin min sabiyin walaa mraa haweenay iyo ilmo yar laga qaadi maayo waa inagii soo maray aljizyatu waa cuquuba falaa cuquubata calaa sabiyin muxuu ahaay wamra'atin cuquuba cala alkufri weeye jizyadu waa cuquubo cala alkufri billaah ayib ruuxii gaashaanqaad ahaa ee kufriga difaaci karay baan laga qaadahaya sida ragga waaweyn ee dabaaliqiinta wax qaadi kara ama haweenkii carruurta maadaama aan la dilaynin oraanba dhiiggoodu xaaraan ahaa ilaa lidaruuratiba mooyeene iyagu meesha waa ka baxaayaan fain qiila haddii la yidhaahdo kayfa tasnacuuna haddaad tidhaahdeen jizyada waxaa uun laga qaadahayaa caruurta yar carruurta yararka laga qaadi ragga baaliqiinta unbaa laga qaadi haweeney iyo sabi laga qaadi maayo xadiidkan soo socda maxaad kaga jawaabaysaan fain qiila kayfa tasnacuun haddii la maxaad ku samaynaysaan bilxadiidi aladii rawaahu cabdurasaaq xadiidku cabdirasaaq wariyey fii musanafii ku wariyey wa abuu cubaydin fii kitaabi alamwaal alqaasim bn salaam ana anabiya sala allahu calayh wasalam amara nabigu wuxuu faray mucaada bna jabalin mucaad bnu jabal wuxuu faray radi allahu tacaala canhu an ya'huda inuu ka qaado min alyamani yaman xaggeeda aljizya mucaad nabigu markuu yaman u dira jizye ka qaad buudhahadee min kuli xaalimin aw xaalimatin aw xaalimatin lafdiga wuxuu tilmaamayaa in dhediga laga qaadayo jizyada min kuli xaalimin min arijaal aw xaalimatin ay baaliqatin min alinaai zaada abu cubayd wuxuu kordhiyey cabdan aw amah min kuli xaalimatin min kuli xaalimin aw xaalimatin cabdan aw amatin bay ku fiican tahay in la ama cabdun aw amah labadaas ku fiicantahay lakiin anigu wuxuu u qoray cabdan aw amatun bay u qoray ismaba keenaysa marka ayada ah. idan addoon weeye ama mxuu ahaye ama waa addoon dinaaran baa laga qaadahaya aw amase qiimatahu min almacaafiriya ama dinaar wuxuu dhigmoo dharka macaafiriga ah riwaayadan fa haadihi fiihi akhduhaa min alrajuli waalmara xadiidkan dambe waxaa ku jira in jizada laga qaadayo lab yadhadigba walxori waalraqiiq ka madaxa bannaan iyo addoonkaba qiila waxaa lagu jawaabaya xadiidka lagaga jawaabahayaa hada laa yaصixu wasluhu xadiidkan mawsuul ma aha yani ma asaxya wasligiisu waa munqaic bal wahuwa munqaicun waa go-an yahay inqiaac baa sanadka ku jira khaasatan sanad abu cubayd iyo midka cabdirazaaqba masruuq ajdac baa marka irsaalinaya mursal weeye wa ziyaadatu ziyaadan dambe ah min kulli xaalimatina mukhtalafun fiiha waa laisku maandhaafay lam yadkurha ma aysan sheegin saa'iru ruwaati ruwaadda intooda kale xadiidka warshe ma aysan sheegin walacalahaa min kulli xaalimatin waxaa laga yaabaa min tafsiiri bacdi ruwaad inay tahay ruwaadda qaarkood baa sidaa ku fasiray oo xaalimatin xaaliman waxaalima alimaamku wuxuu ku caddeeyey kitaabkiisa axkaamu ahlidima mujalladka koobaad boqol konton iyo kow wuxuu caddeeyey assawaabu ana dikra alxaalimati fi lxadiidi hayru maxfuud ana dikra alxaalimati fi lxadiidi hayru maxfuud halkaasuu ku fafaasha waa riwaaya munkara cinda ahli marka baaliqiinta ragga un baa laga qaadaya wqad rawa imaamu axmed wuxuu wariyey wa abu dawud tirmidi wاnasaa-i wuxuu wariyey wbnu maajah iyo wakayruhum waxay hada xadiida wariyaan faاqtasaruu waxay ku gaabsadeen calىa qowlihi amarahu nabigu wuxuu faraa an ya'huda min kuli xaalimin dinaara walam yadkuruu ma aysan sheegin hadihi ziyaada min kuli xaalimatin ma aysan sheegin wa akaru man akhada minhum الnabiy dadka u badan nabigu jiza ka qaaday aljizyat alcarab bay ahaayeen min anasara waalyahuud xaqiiqo wey nabigu markuu joogay noolaa gaal uujizada ka qaaday carab bay u badnaayeen min xayu nasab min xayu nasab dhaqan ahaan iyo dhalasho carab bay ahaayeen amaa diin ahaan yahuud iyo nasaaray ahaayeen min alcarab wanasara alcarab carab bay ahaayeen alcaraba min alyahuud wanasaara waru man akhda minhum jizyata eh, afan alcarabu min anasara wاlyahuud wاlmajuus bay ahaayeen walam yakshif mana faydin nabigu ma baadhin can axadin minhum axad ka mida ah yahuudda iyo nasaarada iyo majuusta mataa dakala fii diini diintan goormaad soo gashay haddii laakiin shaafici aad ta waad baadhaysaa waxaad goorma horta aad diintan gashay awowgaa goormuu diintan galay isirkaadi hore ma baad ay hadda mxuu ahay galay diinta mise waabad ku dhalatay yahuudiyadda howlahaas iyo taariikhdaa baad ku qasban tahay bina'an calaa madhabi wa kaana yactabiru nabigu wuxuu ku qiimayn jiray gaalada biadyaanihim diintooda laa biaabaa'ihim nasabkooda maya fasalkani marka waa fasal mudaman ah fi raddi cala shaaficiyi shaaficiya lagu radinayaa ayb oo muxuu aha jiza in laga qaadayo carabta mutanasiriinta iyo mutahawidiinta iyo iyo kuwii asalba yahuud ahaa ay isku mid yihiin iyuu sheekhu waxayna siaasana xoog badan ra'yiga shaaficiyadu ma tabar badno faslu fii tartiibi siyaaqi hadyihi maca alkufaari walmunaafiqiina min xiina bucita ilaa xiina laqiya allah caza wajal fasl yaroo khulaaso hormarin doonaa oo kadibna maqaasidiibu toosu bilaab aswa duulaan duulaan bilaabi doonaa iyo fiqiyaadka ku jira hadda laakiin bal nabigu dabagelis buu kuu samaynaya xoogow arar ah oo nabigu xaalkiisi min bicdatihi ilaa nihaayatihi nabigu ilaa wafaatihi buu khulaasay marka hore kadibna yufasil maa ajmalah faslkan wuxuu ku saabsan fi tartiib in la ratibo siyaaqi hadiihi maca alkufaari walmunaafiqiin nabiga munaafiqiinta iyo gaalada qaabka ola dhaqmi jiray baanu tartiibinaynaa buu isdaba dhigaynaa oon kaxaynaynaa min xiina bucisa maalinka nabiga la diray laga bilaabo ilaa xiina laqiya allah caza wajal ilaa uu ilaahay la kulmo nabigu uu xijaabtay sheekhu wuxuu uhi awalu maa awxaa ilayhi rabuhu wuxuu u horreeyey rabbigu u waxyo nabi maxamed tabaaraka wa tacaala wuxuu ahaa an yaqra'a bismi rabbihi aladii khalaq iqra' bismi rabbika aladii khalaq baa u horreysay aayad kusoo degta oo markaasi nabiga la amrahay wax loo sheegahay wadalika awalu nubuwatihi iqra bismi rabbika aladii khalaq baa nabinimadu ka bilaabatay ilan annubuwatu waa alkhbaar in wax lagu sheego oo lagu mxuu ahay xog lagu siiyo wey faamarahu ilahay wuxuu amray an yaqra'a fii nafsihi suuraddaa suurat lcalaqa wixii ka soo degay ama kulligeedba kulligeed way dambeysay qaybta hore soo degtay in nabigu akriyo oo isagu laftiisa uu ku waaniyo ayaa la faray walam yamuru ilaahay muusan farin idaaka arin xilliga asaga bitabliiqin inuu diin gaadhsiiyo uma anzla caleyh dadka inuu iqra dadka u sheeg oo gaadhsiya lama dhihin laakiin mar waxay bilaaban doontaa ummadda diinta gaadhsiya waa tana uma anzla calayh waxaa ku soo degay yaa ayuha almudairu qum faandir nabiga isuduubahayo istaag baale ummadda u dugo xaqa gaadhsii xilkana gudo fanaba'ahu ilahay uu nabi kaga dhigay nabiga biqowlihi iqra wa arsala wuxuu ku diray biyaa ayuha almudair halkaasaa nabi lagaga dhigay waxaan lagu diray muxuu ahayey ya ayuha اlmudasir uma intaa kadib amarahu ilahay wuxuu amray an yundira cashiiratahu alaqrabiin qaraabada soko inuu u digo ninba nin buu kaa sokeeyahay bal horta reerkaada diinta gaadhsiiyo ayaga wax gaadhsiiyo wax u sheeg kadib carab ha kuu dambayse sida raajixana nabi iyo muxuu ahay nabiguna waa mursal rasuulkuna waa mursal ee wuxuu ka hadlayaa tartiibkii nusuulka iyo axkaamsi ay u kala bedelayd ruuxa markaa isagu la tarbiyey la habeeye kadib baa la diraaye nabigu waxaa lagu bilaabay mxuu ahaay arar iyo gogoldhac baa loo sameeyey biiqra kadibna xilka qadaal hore u dhaqaaq amaa farqiga ay sheegaan jumhuur ahlicilmi ay celceliyaane maxaa udhexeeya nabi iyo rasuul ee la yidhaar nabigu waa dakar waa waa insaan dakar uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqihi ee ku badan kutub alashaacira wa kutub almutaakhiriin rasuulkan la waa kullu mxuu a insaanu dakarun umira uuxiya ilayhi walam yu'mar bitabliiqi risaala cafwan waumira bitafriiq arisaala waa tafriiq aan tabar lahayn weeye tafaariiq ilaa lix qowl ilaa shan qowl baa ku jirta qowlka u fiican alfarqu bayna annabiyi waalrasuul waxaa weeye nabi walba waa la diray nabi walba waa la diray suuratulxaj baa lagu caddeeyey nabi kasta waa waa mursal rasuul kastana waa mursal ee faariqa udhexeeya waxaa weeye nabigu waa axad loo waxyooday diinna lagu soo dejiyey ummad muwaafiqiina muiicin lahun loo diray wey hada huwa nabiy haddii intii lagu waxyoodo kitaab lagugu soo dejiyey ama suxuf iyo aayado diina lagugu soo dejiyey min allahi lagaa waxyoodo kadibna ummadda lagu diray ummad ku waafaqsan oo ku taageersan oon kula dagaalamaynin oon mucaaradiinha ay yihiin nabi baa tahay haddii lagu diray ilaa ummatin kaafiratin mucaaridatin caduwa lidiin illahi lagu diro dagaalamaysana rasuul baa tahay marka farqigu waa min jaha mxuu ah almadcuwiin dadka loo yeedhayo bay ku xidhan tahay laakiin nabi diin lagu dejiyey oo waxyi lagu soo dejiyo oon ummadda xaq u sheegayn oon diin gaadhsiinayna ma jiro suurat lxaj ayada iisoo qabto wamaa arsalnaa min rasuulin walaa nabiyin ilaa d min rasuulin walaa nabiyin baa le maana dir rasuul iyo nebi ilaa idaa tamana shayaan إlا إda tmنى alقى شhayطاn fي أmniyatه faynsk الlah ma yلqi شhayطاn uma yحkm اlah aayaaتih idan waa lagu kala tegay nabigu waa mursل rasuulkuna waa mursل idan aayaddaasaa daliilu ah sheekhulislaam baana tafriiqa iskale wuxuu intuu intii tafriiqoo dhan ba ka hadlay oo burburiyey oo burburiyey yuu yidhi atafriiq assaalim min alictiraad waa tafriiqa isaga ah kitaabkiisa annubuwaad buuna qadiyaddaa ku sheegaa raxmat ullahi tacaala caleyh nabigu waxaa loogu waxyooday diintan adugu la fadhiisan lama dhihin ummadda gaadhsii wey maxaa dadka alla kaaga maagahaya waxybaa kugu soo degi diin baa laguu keeni la fadhiisa maxay tahay waxba kama jiraan waa lagu diri xil baa laguu dhiibay ummaddaa diinta gaadhsiin laakiin ummad soo dhoweyn oo diin hore haysatay oo qiimo badan oo ambiyada ixtiraami hadday yihiin oo waxaata idan sheekh fatwoonayn baa tahay sheekh horaa tegey sheekh dambaa yimid ummaddii ummad islaanahay waa udu fatwoon waxay ka tageen baad wixii ka ishkaalkaa u saxaysa waad hogaamin idan nadi markaa tahay bata diintaa kugu soo degi ummaddii sii joogta muslimiinta baad sii gaadhsiin ushaad hayn ilaa maal taada ka gelayso qowmkuna waa muiiciina laka muwaafiqiin haddii laakiin cadow ilaahay oo meel fadhiya laguu diro sida nabiyulaahi muuse fircoon loogu diray nebi maxamedo quraysh loogu diray nebi ibraahiimma muxuu ahay nimanka shayaadiinta muxuu ahay e baabil iyo ree rashaanba loogu diray waxaa weeye ree ciraaqba waxaa weeyaan markaas rasuul baa tahay hada huwa alfarq laakiin nabiga waxaa weeyaan nabigu waa insaanu dakarun uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqihi laa asla lahu daliil ma laha taasi <clears throat> nabiyullaahi aadam baa ambiyada u horeeyey asaguna waa sharciga lagu soo dejiyo carruurtiisu faray gaadhsiinhaya waa ahalkiisi ayb rasuulna waxaa u horeeyey nabiy llaahi nuux alayhi salaatu wasalaam rasuul ilaa qowmin kaafiriin mushrikiin mucaaridiin loo dira cadow ilahay nuux baa u horeeyey nabi maxamed baana u dambeeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabagabadu intaas wey sheekhu wuxuu yihi uma amarahu ilahi wuxuu amray an yundira inuu u dego cashiratahu laqrabiin qaraabadiisa soko inuu u dego uma andara qowmahu tolkiisi guud buu u degay uma andara wuxuu u degay man xawlahu min alcarab carabtii maka ku litundira uma waman xawlaha uma andara alcaraba qaatibatan caraboo dhan buu nabigu markaa diinta gaadhsiiyey fariimo rasaa'il iyo ciidan buu diray uma andara nabigu haddana wuxuu u gudbiyey dacwadii alcaalamiin adduunka oo dhan ba wuxuu gaari karay wuxuu gaari carab oo dhan iska badaayay adduunka wuxuu gaari karay ilaa najaashi buu waraaq u diray qaysar reer rum masar iyo maqowqis iskandariya buu waraaqo u diray iyo rag u diray ciidan muslimiina dhanbaa la u dhiibay fa aqaama nabigu wuxuu nagaaday bidca cashara sana idan waxaa weye calaa qadri firaashika tatamadad xikmada socotaaba sida ah kolba tabartaada inta tabartaada muxuu ahay luudaysa carabtu waxay dhaha calaa qadri firaashika tatamadad kolba gogosha intay dhantaad iskala bixisaa haddii gogol yar laguu dhigo waad ururin haddii hadday iyadoo dhaxan jirto busto weyn lagu siiyo iyo go' ballaaran oo dheer lagu hantaad fidsado gacmaha baad meel dhiganaysa haddii mid yaroo qayda lagu siiyana waa isduduubi intaad isjarcaysa sidii muxuu ahay abeesada isduduubto baad dhexgelaysaa jihaadka anagu marka waxaa weeye sidaas weeyo xuduud male maraaxil buu leeyahay in badanna waynu jihaadka muslimiintu xuduud ma laha waa xarba shacwaa maftuuxa cala alcaalami kulihi laakiin wuxuu leeyahay maraaxil tabartaanada calaa qadri firaashika tatamadad nin walba taagtii bay qodax ugu tagtaa nin walba tabartii nin boqol kiila hadduu qodax ku istaaga isagoo cagacad way ku carari nus mitr bay gelaysa ninba laakiin xifo sakarado afartan kilomitr afartan kiilo ama labaatan kiilo ama soddon iyo shan kiilo ah midubi maysoba afka la dhaafi mayso laakiin nin weynoo boqol iyo labaatan kiilo oo subarkaari ka aad wax ku istaagado o dhamaatay idan nin walba tabartii buu loodi nabigu markuu mar wuxuu awoodhayey maxaa inuu torki keliya waandir mar wuxuu taagnaa inuu reer maka la hadlo man xawlaha mar carab idan carab markuu ka farxashay oo meel saar ilah waxaa leeyahy gudob reer ruum iyo reer faris u gudo adduunkao dhan gaarsii diinta wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin markoore annaga waxaan dhahaynaa annagu waxaan nahay niman soomaali ah oo muslimiina wadanka annaga aan rabnaa inaan xor u noqono geygan soomaaliyeed shanta soomaaliyed baan rabaa inaan midayno jabuuti iyo muxuu ahaye waqooyi iyo bari iyo koonfur iyo muxuu ahaye wixii naga maqan muxuu ahaye eh, north north eastern yani n f d wixii naga maqnaa iyo soomaaliya galbeed shantaa madax baan rabnaa shantaa waa in la mido dadkan isku afka isku dhaqanka isku diinta walaalaha ahlka iyo abtiga baan rabnaa inay israacaan soomaaliya markay madaxa banaanka istaagto waxaan waxaa naga maqan waddan kalea naga maqan oo muxuu ah intanba imaaraad islaami ah bariga east africa o dhan ka jiray ilaa mozambique annagaa joogi jiray xoolahan la wareejiyey tartiib tartiib awalam yarow annaa na'ti ladna nanqusuhaa min atraafiha markuuna tabartaadi waxaa weeye maa may koonfur anugu maya maxaa ahayd adugu maxaa tahay nin adduunka o dhan alaskaad weeraraysaa iyo maxaa washington may uma socde eh? goobkay ha layga baxo goobkan hooyada ku dhawaatay iyo gabadhay ku dhawaatay xudunta talha lay daayo goobka marka laga kaco walaalkay muslima lagu cunahayaa meel heblo walaalkay muslima lagu haystaa mxuu ahay harargii lagu haystaa walaalkay muslima kharduum lagu cunahaya waan socon weligeed ilaa ruux muslim adduunka wax fidna aan loo geysanin baan soconhaya kadib waxaan leeyahay marka waxaa wey jihaadka anagu xuduud ma laha meeluu ku eg yahay ma laha laakiin kolba tabartaayadu ku qiimaysan yahay tabartaayada awooddaanada siyaasadaanada buu ku qiimaysan yahay adoon meel laba gaari karin isku dhihi maysa waxaan qabsanayaa he alaskaan ku wareegahayaa nebi maxamed baa asagoo loo waxyoon jiro dhihi jiray waxaan arkaa qusuuru sham muxuua ruum baan arkaa oo muxuu ahay kunuusu kisra waa qaysar baad qaybsan doontaan taa waa hawlo waxyo wey nabig asagoo qoorta lagaga taagan yahay yo wuxuu lahaa hebelu waraaqdan qabso markaan adkaadeen la wareega carab io imo markaasaan kala baxaynaa hawsha hawl ambiy laakiin anagu tabartaayada alxarbu khadca dagaalku waa dhagar mar ladhakro wey siyaasadahaas aan lagu gaaloobaynin iyo hadalka maldahan iyo muxuu ahaay bahalahan wareegeysana garaangartaa la sii day war anagu maxaa tiin ma anagu waxaana dad muslimiinoo soomaaliyada wadankooda lagu dulmay oo la gumayso gumayso naga kaco ninka jambuura kayba jumbuur ha aado afrikaanka gaalka ka yimid muxuu ahaay kambarakaha ku noqd maxaa ka soo jira waddanka ayaga annagaa laisku kaayadaayo markay naga dhexbaxaan caamada soomaan ka adagnaada wadaadda waad maqasheen wadaadda warkooda haysan soo maa wadaadda warkoodu qabiil aysan ka adkayn ma jiro qabaailka soomad waanu samrinay qoyskii ugu la ugu kibir badnaa soomaali mar waan ka faraxsanay nin aanan meel saari karin ma jiro inay un gaalo waaweyn noogu tagto nabaquujiyaan mooye nin walba sankiisa caana ka lisayna kitaabka ilaahay baa lagu kala baxaaya lakin annaga siyaasadda waa maa jihaadka anagu xuduud ma laha laakiin maraaxil buu leeyahay mar waa alabi mar waa dafci mar waxaa wa waa caalami mar waa maxali kolba tabarta yada baashiyan kaa aldan laakiin kuwo waxaa jooga jihaadkooda xuduud leeyahay oo shayaaiinu icsaam la yidhaahdo baa jira oo jihaadkooda xuduud waa maxaye nimankan muxuu ahaaye jooga meel heblehe tooraboray ku xidhan yihiin oo adugu waxaad ku xidhan tahay mxuu ahaay eh, kuwait baad ku xidhan tahay iyo aalusabax baad ku xidhan tahay bilka u doona tahay oo adugu mxuu ahaay kuwan mxuu aha meesha joogay reer sacuud baad shilma ka qaada tahay cumrada iyo xajkana kugeeyo xoo ka soo urursa tahay maxaa jira ma nin ku xidhnayn baa jira sidiisuba midda kale dadkan ku xidhnaas waa muslimiin maxay kuwan fajistayaasha gaalada ee soomaaliyeedba waxay ku xidhan yihiin maraykan bay ku xidhan malesina bay ku xidhan yihiin oo muxuu ahay moy kibaki bay ku xidhan yihiin oo yoori museveni baa maamula isha kiibu jambuura haysta magaciis maa asaguna shaydaanka mise kaa lama yaqaan shee xasanay magacii midkaas waa nafsa shay war ninka gaalkaana gaalu ku xidhaya muslimkuna muslimiin buu ku xidhanya maxaa dadka kala dooniye waayahay waxaa mudan in la isweydiiyo dadka aan ku xidhnahay maxay ila doonayaan wanaag iyo diin iyo wanaag mise xumaan bay ila rabaan intaa la isweydiiyo maxaa ka khaldan ii sheeg nimanka horta niman soomaali wax ku darsanhayaba maaha toroboro laga xukuma adugu addisaba lagaa xukumaayo addisaba lagaa xukumaayo washington iyo miablus ba lagaa xukumaa oo muxuu ahaay shaydaankiisa kenyaba rogay waad kula shirtay ninka kenyaba rogay xataa gaaladii baa ka calcalaysa kenyaatiga ahayd odayga waddankan haystay iyo kii ku xigay shaydaanka ee jalwaha baa ka calacalaya ninkii meesha intuu ka tegay marasuto fadhiistay oo yaa naga qabta taagan marka adaaba gaala daba dabaysanhaye maxaad sheegi hawshu waxaa weeye annaga adaan wadaadanahay ama mujaahidiinta aan taageersanahayna hawshu waxaa weye jihaadka anagu ma laha xuduud iyo siira ma ahe tabartaayada kolba kolba geedkaan gaadhnaan maha ka guranaynaa mar geed gaaban baad gaadhaa marna mid dheer baad gaadhaa mid ka dhehda dhul siiqa loo helo oo soo ruxatana khayr wey haddaad intaad sallaan saarata aada kortana waa khayr kolba geedkaan gaadhnaan midhaha ka goosanayna waa inay caqiide iska ahaato oon ummadda loo qarinin taa iyada nabigu qurayshoo madaxa kaga taagan oo ku istaagayso yaa macshara quraysh wallaahi inii qad ji'tukum bidabxi fa ashara ilaa xalqihi xadiidkii saxiixa ah quraysho waxaan idinla imid gawrac yaa yaa muxamed maa kunta jahuulan buray eh, abu jahl ugu cabsaday nabi maxamed waxbuu dareemaya wuu ogyahay inuu xaq ku taagan yahay horaan buuba sheegay markuu nabigu halkaa tilmaamo qoorta saa iyo dhuunta y qureyshay wallee mar waa idin gawrici doonaa beder baa lagu gawracay kulligood intii maalinka nabiga hortaagn hortaagneed yidhi waa idin doonaa ee wada dhawaaqay beder baa la wada dhigay kulligood hal ninka ma fiigin idan mabda'du ha iska caddaado anigu muslim oo dhan baa walaalkay ah gaal oo dhan waa cadow ilaahay ayagoo wado cadow ilaahay fa ina allaha caduwun lilkaafiriin ayagoo wada cadow ilaahay haddana kii nabadgeliya waa nabadgelinhaya kii ila dagaalama waan la dagaalamhayaa siday u kala sokeeyaan baan u daynhayaa laakiin waagaan tabar yeeshan awood waaan dhi ima an tuslimu wa ima an tuqtaluu waxa udhexeeya wa ima aljizya laakiin xilligaan mashruuca la kala baxayo kolba tabartayda garoonshiidka isagoo duduuban naqshada guriga aan dhisa halkaasi igu jirayso jeebka dambea ah. maalinkaan tabaraysa kolba in baan firtanhayaa kolba roog baan dhigan kolba roog baan dhigan waa lagu kala tegahaya laakiin adoo muxuu ahay aan haltaa kaba fidin karin inaad tirahdo kulli adduunku dha xarba shacwa hawlahaasi ma wanaagsan min xayu siyaasa ma fiicno isballaadhinta badan waxaa ku baaba'ay culmo hore soo jihaaday baa ku rafaaday ina cabdilxasan baa ka mid ah sayid almujaahid alkabiir raxmat ullahi tacaala caleyh sayid cabdilla xasan waxay leeyihin nimanka mu'arikiinta ama muxaliliinta ama culummada ee u dhoondoloola siyaasadaha adduunka iyo waliba arrimaha ijtimaaciga waxay leeyihin markuu la dagaalamaya ingiriiska aclana xarba fi aanin waaxid calى iطaaliya wa britania walxabash wاlqaba'il almuwaaliya linasara wاlyahuud afar dagaal aag baa ku fura soomaalidii la safnayd etoobiya ingiriiska talyaaniga dhan bay ahaayeen waa qabaa'il dhan talyaanigu dhan buu ka dagaalamayay ingiriisku dhan buu ka daga asaga u dhib badnaa iyo xabasho iyadoo jigjigo weerar ka soo qaata laakiin ninka iska le mxuu asomaal qadiiman wa xadiian iyo asomaali kabiir iyo muxuaha safaxaad min taarikh somaali matwiya waxaasoo dhanba khalad bay sheegeen hawsha ayada sayidku isagaa caddeeyey inay intay isku tageen shireen xamlo lagu soo qaaday ma ahan wuxuu asagu doortay wuxuu isagu doortay inuu aclana xarba fi ani waxid calaa iطaaliya wa britaniya wاlxabasha wa qaba'il mawaaliya ma jirin wax jirin ma ahay ingiriiskay sayidku isbilaabeen oo wadanka nooga bax qabaa'il soomaaliyeed baa la saftay iyo jawaasiis iyo murtidin iyo khawano inta iyadu socota waxaa dagaalka soo galay xabasha ingiriiska xabasha la hadlay wuxuu yidhi qaybta waqooyi ka weerar iyo ah galbeed oo dhan kaga imow qaybta galbeed baan ujeeda kaga imow idan saddex madaxa ku noqoto koonfurna talyaani baa ka yimaadeen la halmaalay marka iyagaa intay shireen oy baaris weliba ku shireen shirna adisaba ku qaateen midna jigjiga lagu qaatay baa loo tashaday sayidku markaasu wuxuu isagoo soo xaggaba soo aado galbeed soo aaday oo xabashi moodaya inaysan dagaalka ku jirin baaba dagaal lagu qaaday ba lagu baabeeyey lagu dagaalamay jijigo korkeeda meel hadd u jirta wax yar karamadha korkeeda lagu dagaalamay marka sayidku wuxuu ah kaana mutaran ee dagaal asagu doortay ma ahayn waxaan ingiriiska ka ahayn ingiriiska isagaa doortay weerarna ku qaaday berbere sidaa uga soo degay muxuu ahay dekeda iyuuba dagaal bilaabayba markii la yidhi keen canshuurtii wadanka aad kusoo gashay yaa wuxuu idinku markaad soo gasheen ya canshuur idin weydiiyey idinka yaa idin weydiiyey anugu waddankan ka dhashay on ka tegay idinkaa ajnabi oo caddaan hadda socdee oo ilaahay dan diiray keena canshuurti nimanku waa khaamida ma ogta ayagu way fahme waa way gartay inuu ninkan nin wax fahansan yahay waxay dhan oday waa iska sii daayey oday waalan weeye iska sii daayey shacabku inay wax dareemaan buu diidan yahay marxa barak allah fiik nin oo gaas la odhan jiro rabaqoya shaytaan ahaa yaa iyo war ninkan qabta ninkan ma waalle dad buu hurin hayaana ingiriis oo qabta awgaas baa la odhan jiray berbero cabaan iska jooga laba bed markuu jooga maalin asagoo iska socda masaaid u socda wuxuu arka carruur soomaaliyeed intii laba kaniisad laga soo dareeriyey heesihii kaniisada qaadahaya oo mission uu ku ciyaaraya munasiriin baa wada nimanka camuud inoo fadhiistoo kale baa ku ciyaara carruurtii carruurtii marka baybal iyo heesihii kaniisada qaadahayo isruxayn buu ark iyo caddaan la socda iyo islaam muxuu ahaaye sooro oo la socoto dhagax buu faraq ka buxsaday dhagaxtuu buu bilaabay murr miduu dakro miduu gees ku dhufto kuwii gaalaa caddaanka qabtale uu carar ilaahu maanta intaasaan awoodaabo ilaahu maanta dhagax tuurkan awooda farq intuu buuxsaday baxsay maalinku sidaa odhanhaya sanad kadib berbero dusheeda wuxuu kusoo wararay kun iyo shan boqol oo faras tuu duurka galay oo macallin iska dhigay macallin quraan iyo sheekh fatwado weyn oo ummaddii abaabulay baa qabaa'il baa raacay kun iyo shan boqol oo faras meel berbero u jirta boqol iyo labatan kilomitr dagaal ka dhacay buu urursaday wuu ku diyaar garoobay ninba tabartiisa waagi dambe wuxuu kusoo gabagabeeyey sayidku mabaaxisu lmunaafiqiin risaaladiisa qoys soomaaliyeed oon ila dagaalamin ma jiro oon biyo maal ahay qoys soomaaliyeed oon xabad igu ridin oon ila dagaalamin ama hanti aan iga dhicin ama rag aan iga laynin ama gaal aan igala safanin ma jiro ilaa qabiilata biyamaal alkoonfuriya waad garanaysaan bay la tahay idan soomaaliya warkeedu halkaas kuah nafsa tii bay ku socotaa tii unbay ku socotaa taariikhdii boqol sano ka hor zaawiyada iyo xagashii aan boqol sano kaso kasoo baxay nugu hadda nugu celinaya xagal boqol sano kor aan kasoo baxna maxay maxaa ka dambeeyey sayidku dagaalba bilaabay idifaac ummadda intuu kari karay gaale iyo gaalraacin baa ka kasoo horjeeday asagii waa tagay waa la baabiiyey maxaa ka dambeeyey in gaal waddanka qabsato in gaalo raaceen ay kaga tagto qadiyadii laftirkeedaba haddana taagan wadaadda dagaalamayo soomaaliyeed oo ilmo adeerkaa ah, oo tolka ah, oo taqaani walba meeshuu ka yimid iyo gaalo soo duushay iyo soomaali gaalka la safan waa dhiicadii iyo xagashi aan ka soo baxnay boqol sano ka hor soo darsi lama qaato soo wax lama fahmo somaali meel u socdo garan maysid war taariikhda akhriya oo ka faaidaysto wax dareema kuwii joogay baa jooga wax la fahmi kara ma aha mar walba gaal baa soo duula soomaali baa usacabaysa garab istaagta u dagaalanta kaagaaba horrayn gaalki sayidku marka lagu dacweynaya waa khaariji takfir yastabiixu dimaa almuslimiin ee sheekhiisa maxamed saalex lagu dacweeyey dhambaalkii uu diray uu ka jawaabay wuxuu ihi sayidu sheekhii soomaalida aan la dagaalamo iyo gaaladu waa waraaq iyo darafkeed buui risaala iyo xaashi marka lagu soo diro waraaq soo lama soo gela bakshada bakshada darafka iyo xaashida weeye buui xaashida gudaha ku jirta waa gaalkii soo duulay soomaaliduna waa gaalka ku dahaadhnaa buui gaalkaba gaari maysid inaa iyagu ku dila ama addisha mooye dhibkaasaan hayste maxaan samaynaa baad wax ka jawaab gaalka indhahba saari maysid haddaad raadsana kasoo reeba ku diliba beerkuba kugu dhufa mid murtado geesa waaweynu taagen waxaan kusoo gabagabay waxaa ku fahantaa awgaas ninkii la odhan jiray waagu horsiidku fahmay yidhi waynkan dhib buu soo wadaa iyo jihada hala qabto ingiriisku waaga dambe xataa warasiis yomanka mushaar bay qaataan warasadiisii wiilshay sii dhaleen caruurtay sii dhaleen caruurtay sii dhaleen abaal bay u hayaan mushaar bay ingiriis ku qaatoon degan yihin waxba hadda sii geli maayaan la gelin kooda soomaaliya ku dhashay lix sana markuu gaara waa la qadaa basuuraga ingiriis laga siiya meeshuu doona ha joogo hindiya hadduu ku dhasho waa la soo qadaa waa nin ingiriisa xoolou ku qaata canada maraan tegay nin soomaali oo qiimo badanba wuxuu ii sheegay anuu nimanka ma arag in qoys dhulbahanto caligeli ah intuu sayidka eh, ay talyaanigu weerarano ingiriisku weerarano baabi'iyeen intii duubkii daraajtu loo soo xidhay oo dharkii daraajtu loo soo xidhay baa reerkii la baabi'iyey eber laga dhigay markaasaa la darawish baa baabi'isay sayidku wuxuu waran ma ah war tacaala waa reeabtegay waa tolkay waa inta i taageeraysay waa dadkaygii ma jiraa le qoys dhanbaa eber laga dhigay maxaa la rabaa in sayidka laga horkeeno he shacabkiisi laga horkeeno tolkii ree abtigii laga horkeeno meeluu geli lahaa laga horkeeno lixdan nin baa saa lagu dilay lixdan qoys baa saa lagu baabiiyey khayro dhan oo deganay baa la baabiiyey qoyskii asagaa wiil oday ka figay wiilu dhalay baa meelaha ingiriiska iska tegay soddon sano ka hor meelaha taqriiban ardayba ka noqday isagoo mataaxibta ingiriiska baaranhaya oo iska dhex socda yuu taariikhi arkay ingiriisku qaabka u baabayn jireen aabbihii baana oga sheekeeyey awow baa oga sheekeeyey qaabka loo laayay reerkoodii walaalkii meesha lagu dilay adeerkiisa qaabka loo dilay tolkii meesha ku dhammaadeen awogii baa taariikhdii bu hayay reerkoodii meeshay deganaayeen guutadii loo diray ee baabi'isay ee dharka daraawiishta u xidhatay iyo ninkii watay wuxu dhan bu meesha ka helay dacwo qaanuuniyuu rafacay tu wixii diyaarsadaybu dacwo qaanuuni rafacay reerka oo dhan magtoodii baan rabnaa buuri dacwada iyadoo qayb loo xukumay mushaarkuna uu socdo aan igu dambaysa ninkaan kanida ku arkay mushaarkuna uu socdo magta la kala qaadan ay socoto reero badan rabo in la dhoofiyo dadku qaabkaasa loola dagaalami jiray waxay dhan waagd sayidku wuxuu yahay sayidku wuxuu dhahay hebelow maxaa muxuu yahay ma aqaan waad xujowday qaf madaxa goog waad xujowday maxaa xujoog ah hebelow maxaa maxaa mataqaana ma aqaana qaf raxaweyn buu yid baa le ree baya bakool markaasuu kan magacii usbi usbi ahaa beri waawi markuu beryaye af gaal iyo af musmid aan kugu imaado bal waxaa eg adugu wadcayd weligaa ka badan mid aragta nin muslima oo tukanhayo oo salaaday oo caalim oo diinta yaqaan oo culimada soomaalida samriye aqoon ahaan ee xoog dad ku dila tusbax ku dilahaya tusbax ninka xajka ka yimid xajaaj tagay la soo kulmay ajaanib oo dhan iyo kuwa xataa usbiba waa fiican aanan fahmin wax ku hadlaayaan ya waxay leeyihin dadku leynaya he tusbax mar waxay dhaheen wuxuu wato uba weyn oo kabado oo khamara ah ugu jirta qabbu ka siiya markuu marqaamo dadka laynhaya wab markaan ka siiyo dhow waabka duulaay ma wareer mana waasho naxariisna waan kala wareegnaayo weysida ila soo ordaydaa ku ay waa waxbay tiriyaan noocaasoo kale ah markaan marka bado yaa indhuhu wahab ka duulaa buuli ma wareero mana waasho naxariisna waan kala wareegnaayo weysadayda ila soo orda iyadan ku ahi waa yeeli waa la dejinaya qaabka loola dagaalamay kuwan waxba lama yeelinba niman reer shabaab la yidhahdo waxbaba lama yeelo ayagu sayidka qaabka loola dagaalamay axad loola dagaalamay soo arki maysidba laa taariikh ninka qoraana u insaafin laa oday wax ka ururiyaana u insaafin idan nin walba weerarba ku qaday laakiin dadka inta taarikh kale somalia waa asaga wey taarikh kaleba ma haysaanba yaa tihin soomaali yaa naga dhashay axmed gure baa naga dhashay yaa kale sayidka la soo bodaysaa wax kalaa ma haysaan daanyaro geeda saaran baad haydeenba dadkii taariikhdina asaasay ama muxuu ahaye ilaahay idinku dharqabtay waa in mahadnaq loo hayo kuwii raadka hayana raadkii sayidka iyo axmed gure ku taagana waa in la taageero had iyo goor xagal aan ka soo baxay dib ha inagu soo lama caqliyeyso isagaa rasulnima barata buu ninkii aan ugaarsan nin aruur markuu maraba qus bay ku tardaa wis way carartaa mana ugaadho ma dabna oma dhego ma cairsado markay aragta waa boodaa wuxuu ihi sagaarsooyima barataba anugu dabin ooma dhigto ma ugaadhsado qusda un bay ku is cararaysaa soomaali soo gaala ma barato soo waxyihiin ma fahanto soo e, khayaanadooda xarkahooda shirqooladooda dabinadooda ma fahanto had iyo goor muxuu ahaa muslimiin baa islaynaysa xagga muslimiin joogaan gaal iyo iyo murtadiin baa ishayiyo gaal gaal iyo murtadiin wada socday muslimiin baa ishay gaal ninkii soo raaca ee maanta ummadda dhibka islaamka lagu haya ka qayb qaata af iyo adin iyo ra'yi iyo caqli iyo talabxin iyo ishaare iyo tilmaan waa murtad gaal ah weeye hadduu doono muxuu ahaa halkaasi intay guduudaato madoobaato ha noqoto goroflagad geel sibir ha noqoto sibir sujuudu makribka gala waaga ha ugu baryo waa kaafir murtad calaa cibaadatii wa tanasuki hawshaa iska ilaaliya ninka aan hawshaasi wax ka qaban karin een muslim taageeri karin een garab istaagi karin ha laga badbaado ilaahay ha ka cabsado reerkiisa ha dhaqdo islaantiisa ha ku jihaado ha awlaado carurtiisa ha korsado maxaa ka maqan waana muslimiinta taageer ama ha lagaa nabadgala wax udhexeey anu garan maayo maalin walba mid baa intuu meel gaal soo kaxaysto goof ku habsado dhanaa qabsaday maxaad u qabsa nin rag haddaad tahay nin rag haddaad tahay adoo socdo in hebel maatimaada la kala baxee maxaad gaalo usoo kaxaysan maa ragga iska dhicisa hooyo ilmaadeer baa tiimi maad la xisaabtid adiga gaalo soo taankii soo fuulahaye iyadoo sidaa tahay aakhir muslimiinta unbaa waddanka ku dambayn haddaan ayaga insha allahu tacaala haddaan ayagu hadday meesha ka baxaanna soomaali damboo la sheegay arki maysaa soomaali damboo la sheegayo iyo qaran damboo jira arki maysaan in laga xukumo nairobi iyo in adisaba laga xukuma noqonaysa been lasu sheega ma aha inaad taariikh dambe yeelataan oo qaran dambe sii jiro soomaaliya sii jirto waxay ku xidhan tahay in wadaadaha aad guulaysan adkaadaan maalinkay meesha ka baxaan waa la ogaan doonaaye ilaahay ma qadare waad arki doontaan taarikh sun bay noqon doontahay ayagaas maalinkay ka baxaan waxay noqon doontaan kiilka lixaad ee laga xukumo jigjigo waagi hore mursadka soomaliya wuxuu adi jiray seelaany wuxuu tegi jiray adisabuu tegi jiray faroole wuxuu tegi jiray mus mxuu ahaaye cadamus waxay tegi jireen mxuu ahaaye adisabay tegi jireen shariifkiiyo kooxdiisu waxay tegi jireen he adisaba beryahan dambe waxaa leeyahy waxaad soo martaan kulligiinba gaalka ogaadeena fadhiyo jigjiga soo mara ina ilaybaaba xukumaba xamar waxaa la rabaa in jigjiga laga xukumo goofafka xamar sargaalka jooga waxaa la rabaa in jigjiga looga taliyo lagaaba nasta wiil dambe oo ah iyo wiil dambe axmaara buu saxabad ku dhicin dhibna uusan gaadhin hee soomaaliya laisku baabi'iyo murtadiinteeda iyo laisku baabi'iyo farta lagugu yeedho hadda waad maqlaysa waa dhawad kule silaanya iyo faral wa iskugu tageen jijia iskugu tageen kadibna fayl baa laga qoray kii ogaadeen baa wau gudbiyahe gaalka weynaa ayaad isaba fadhiyey wayba dhammaatayba gaalnimada xataa isdhaantee gaalnimo xataa gobanimada ma aha saasaa laguu qashiinsanhaya waa lagu bahadili soomaali ninka ugu adkaa waagii cabdullaahi muxuu ahaa ii sheegay cabdiqaasim sala oo dawladda ahaa ninka ugu adkaa ee axmaare iyo siyaasadaheeda iyo baktigeeda ka hadli jiray wuxuu ahaa khaliif cali galay cali khaliif galay buu ahaa hadda maxay ka maraysaa darwiishland waa doorad qoyska ugu dambeeyey dhulbahantii darwiishland bay ku dhawaaqeen hadda wadaa cali khaliif galay hadda wuxuu jiraa isaguu soo maray melizana baa soo khaliifay wixii boodboodku dhawaan daayey waan ka toobad keenay niman fiican baatiin tol baatiin darwiishland ha laga dhiso cali maxaa jira waa adigii nimankan warkooda cadayn jiray ee xataa u n ta ku dacweeyey jucdi quraan ka dhasa ku dacweeye kaarka gubi jira nimankan la dagaalami jiray maa kugu dhacay wuxuu haddaan ayaga la soo ayaga soo marin soole wax ka noqon maayo marka inaan darwiisland faraha ka qaado dhul muxuu duurka galaan iyo inaan toobad keeno malisana isu dhiibo oo kursiga caddaa igu fadhiisiiyo mid dhicir gudana igu fadhiisto wuxu dhexeey ma jiro nafsa shay oday reerka maal weydiin ani wadaad ila socde saas ku dhawaaq maxaa cali ku dhacay baa li ninkii aan la roonaan doonaaye aqoonta lahaa dana ahay maxaa ku dhacay halkaas ubiyashootay waxaa dhib ahba niman baa wadaada uxusul duubi darwiishland in la asaaso anaguna waxaan leenahayba muxuu ahay container kasta hala dumiyo container kastoo soomaaliya laga asaaso hala dumiyaan leenahay ilaa ay israacdo kulligeed kitaabka ilahina lagu xukumo waa dhib weey intii baa lasii kala qaybinaya hadda haddaad ku dhawaaq dhobleylan ku dhawaq waa lagu taageeraya da maxaa tahay waxaana nin abso maxaa tahay dhobleyland baan rabaa keliya budgetka diyaar wey safaarada maraykanka lagaa taa ku taalla halkana lagaa siin diyaar wey haddaad tiraado maxaan ahaa waxaan ahay anugu waxaan rabaa sheeg diefland baan rabaa diefland diefland waa lagu siinhayaa waa diyaar waxaa ka jirta wey lix boqol oo imaaro iyo duwayl iyo gobolle laga sameeto somali diyaar baa loo yahay lix boqol qoys kasta in labaatan loo kala jeedo diyaar baa loo yahay laakiin ninka yidhahda yaa weylahu ninka yidhahda mxuu somaaliya inay midowdaan rabaa yaa weylahu gaalka etoobiya mid jaziira la wareysan maqleysa ninka u hadlay annaadiq bismi mxuu ahaay eh, alxukuma aethoobiya eh, jaziira ka hadlay habeen dhaweyd laskugu keenay wuxuu yihi annagu waxaan maxaan diidanahay waxaan diidanahay haddaan ethoobiya nahay in geeska africa ay ka dola islamiya ka istaagto geeska africa kama rabna bu nidaam islamiga ka istaago warkiisu waa cad yahay annagu waxaan leenahay geeska africa iska daa adduunka o dhan kama rabnahe inuu ka istaaga nidaam aan islaami ka ahayn adduunka o dhan kama rabna laakiin tabarta ayado waxaa weeye soomaaliya dawladaan ilaahay kitaabkiisa ummadda ku dhaqaynin ilaahay dartiina aan ku walaaloobaynin kama rabno intaan awoodna wadaynaa marka aan baaba'ana waan l intaasaan anagu awoodnay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih maxaa salaama nabigu wuxu sal l yowm alxudaybiya ilaahay baan ku dhaartay haday beedka iga hor istaagaan waan dagaalami xataa keligay xataa tanfarida saalibatii ilaa ay qoortayda godo keligay baan dagaalamaya tanfarida saalibati saalifatii cafwan keligay baan xabadda ridi ilaa aan dhinto keligay dhanto faqaatil fii sabiili اllahi laa tukallafu ilaa nafsaka waxard اlmuminiin nafsa shay nin walba tabartii wey keligii duul baad iska noqon baas abuur baaba keligii wareegi jiray baasura ka cunta oo mooryaan oo baya bakoo loo fadhin waaye nin keligiibu ahoo shaydaannimihii xumaan wareejinaya idan nimanka noocaasoo kale ummaddii docwareemhaye ee gaaladii dulmiga ummadda u qaranay umadda ha looga dego idinkuna zaawiye iyo dhicayo doco aan ka soo baxnay laba boqol oo sano kor aan ka soo baxnay ummadda ayaan dib loogu celin uma andara alcaalamiina faaqaama nabigu wuxuu nagaaday bidcata cashara sanatan dhowr iyo toban sano bacda nubuwati inta nabi laga dhigay kadib yundiru asagoo degaya ummadda bidacwati bayaan iyo baaq iyo dhambaal diineed ummadda bigayri qitaalin walaa jizya dhowr iyo toban sano ayuu jizya maka jooga nabigu oo ummadda diinta ugu yeehay asagoo markaas xabad ridin oon dagaalamin saxaabadu markay roonaadeen oo dhowr boqol gaadheen waanaba alla waxaan nahay taqriiban toddobaatan gaari cafwan toddobaatan niman meeqaad issoo tiriya waa la istiriyay na maxaad sideetan baan toddobaatan baan nahay cumarba nabi allow waxaan yeelaynaa aan dagaalano nimankan aan iska difaacano nab wuxu inii lam umar biqitaal sharci baan ku socda aniga amar baan waa laihaghayaa weli layma farin inaan dagaalamo isbiru dulqaata ilaahay barya gabada wa yu'maru waxaa la farhayay bilkafi gacanta inuu ceshado iyo wasabri dulqaad iyo wasafi cafis dadku iska cafiyo fafu canhum wasfax uma udina lahu waxaa loo idmay fi lhijrati maka inuu ka baxo waudina lahu fi lqitaal inuu dagaalama waa loo fasaxay suubanaha uma amarahu ilahay wuxuu amray mar saddexaad an yuqaatila man qaatala waa tadriijkii wey tadriijkii sharciga atadaruj aw atadriij fi nuzuuli watashriic wey laa fii tabiiqi axkaami wa tanfiidiha aada iskaga ilaali wayakufa an yakufa inuu gacanta ka ceshadaa la amray can man ictazala walam yuqaatil dadka aan la dagaalamin ee nabadgeliya in faraha laga qaado satajiduna baa lagaga hadlay suurat nisa waad garanaysaa waa bilow itacawada ee ijihaadka uma amaruu ilahi wuxuu amray mar kale biqitaali lmushrikiina xataa yakuna diinu kulluhu lilah gaaloo dhan baa in la dagaalamo faida insalqa alashhur اlxurum faqtulu lmushrikiina xaytu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad fain taabuu waaqaamuu الsalaa waaatawu الzakaa fakhalluu sabiilahum in allaha afuur raxiim halkaas lagu gebagabeeyey waa xarba shacba maftuuxa wey marka ayada awoodeeda baan gaadhnay waanu gaamuray waa qaan gaadhnay muslimiinta ilaahay quweeyey way kala degtay wixii hadda ka dambeeya waa in calanka la babiyo wey nimba tabarti markaa waa inuu goosto wey sheekhu wuxuu yihi uma kaana alkufaaru macahu bacda almri biljihaadi alaaa aqsaam intaa kadib aan kuu khulaasaya buu sheekh kuu leeyahay gaaladu waxay noqdeen intii nabiga la faray jihaad iyo inuu dagaalamo saddex qaybood bay gaaladu u kala jabeen uma kana alkufaaru macahu maca rasuuli bacda almri biljihad aqsaam ahlu sulxin wahudna qolya nabiga la galay heshiis iyo nabadgelya iyo hal yidhi iyo wa ahlu xarbin iyo niman gaashaanka daruro dagaalamayo col ilaahay ah iyo wa ahlu dimmati niman jizya laga qaado nabiga ku hoos nool faamara ilahay wuxuu amray bian yutima inuu u dhammaystiro suubanuhu liahli اcahdi wa sulxi cahdahum in sulxiga ninkii nin walba ballanka la galay loo oofiyo faatimu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim in allaha yuxib lmuttaqiin tartiib baa u dhamaystira fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum suuratu bara tobaa lagaga hadla qadiyada ayada an yuufiya lahum inuu oofiya bihi ay bilcahdi wasulxi ma staqaamuu intay ku toosan yihin cala alcahdi ballanka ilaalinhayaan hadday gaaladu ballanka ilaalinhayaan oo muddadooda dhowrahayaan oo niman axadi ka xidhma uu yahay waa in ayagana loo ilaaliyo lagu xadgudbin fain khaafa minhum hadduu ka cabsado xaggooda khiyaanata inay dhagraan ay ka hoos guuraan nabada ilayhim cahadahum ballankiibuu u tuurahaya war maxaa inoo ballan inaan isdayn laba sano waa waxbaad u wadaane waa idin dareensaday ballankan waan ka baxay iskansiiya la socdo wii hadda ka dambeeyo waxaad inooma dhexeeyo khiyaanadi inaad badaato waa laidin fahmi waaye walam yuqaatilhum nabigu lamuusan dagaalmin kuwaa ballanka u tuuray xataa yuclimahum ilaa uu ogeysiiyo binaqdi alcahdi ballankii inuu buray oo ahdiga laga baxay oo iyagu ay dareenka keeneen nabiguna uu buriyey ilaa loo sheegoy ogaadaan oo indhahooda ay noqdaan la weerari maayo waumira nabigu waxaa la kaloo la faray an yuqaatila inuu la dagaalamo man naqada cahdahu ruux kastoo bal gaal kastoo ballan kula jiray oo ballanka buriya nabigu in la dagaalamaa la faray xataa quraysh markay ogaadeen in ballankii nabiga ay buriyeen oo ree khusaaco oo nabiga xulafa la ahaa iyo reer bani bakar oo quraysh xulafa la ahaa baa dagaal u dhexeeyey ree khusaaco aan iska dhaagayno war moogto ah ayaa la miray quraysh baana hoosta ka taageertay hubkana hoos ka siinaysa hawshii ayay reer khusaacad gudbiyeen nin la camr bnu saalim baa baxoo gabyaa aha nabigu ugu tegay madiino nabi maxamed oo wacdi wado ummadda dhex fadhiyo iyo dul istaagay gabay dheer buu ka sii daayay wuu dhaliyo sheegtay wuu abtir sheegtay xilfigiibuu ka hadlay in awowgii qusay ibnu kilaab ilaa cabdilmualib intaa xulafo la ahaa ee ree khusaaco in gaalkooda iyo muslimkoodaba ay nabiga taageersan yihiin buu ka hadlay in la miray in ballanka nabiga quraysh ka baxday in nabiga la dulaystay oo dadku asagu maganta siiyey lagu xadgudbo la magan dhacay nabigu wuxuu ihi nusirta yaa camr bnu saalim ii fadhiisa buui in lagu gargaaro ballan weeye ii fadhiisan waxdiga dhameeye nabigu hawshii buu dhammaystay kadib ciidan buu amaamuday abu sufyaan baa warkii maqlay faras dheeray uu soo qaatay umaxayadoo uu dhalay hadde abu sufyaanna nabigaa qabo oo waa sodonkii qaraabana ilma waa la ahaadee waa nin reer banu waa yimid suna ka kacahay nabi maxamed ballankaa la cusboonaysiiyo looma loo aamusa cahdiga aan dib u cusboonaysiin maxaa maxaa duugeeye horta maxaa duuge boorka aan ka jabno loo aamusa cumar buu u tegay dalee sheegtay nabiga igala hadal hawshii quraysh waa baaba'day agoontiiba hadda soo furtoo koraysa oh, cumar waa u aamusay wuxuu idha haddaan unagu aan ka baqayn anaa ku dili lahaaba idhaaf taan nabiga ka cabsanayn anaaba ku dili suhayb iyo bilaal iyo mxuu ahaaye saxaaba arka dhex socda markaasay dhaheen maa akhad suyuuf min caduwi illaahi ma akhadaha seefihii ilaahay meelihii la rabay inay ku dhacaanba maysan ku dhicin abu baaba dhaqdhaqaaqahay abubakar baari maad odayga qoreesheed iyo ugaaskada saa ku leedihiin saha dheheen hadalka bedela aamusa nabi maxamed buu nabi maxamed hadda waxaan soo maray khubayb iyo mxuu ahay afan bilaal iyo suhayb iyo camaar oo meeshaa fadhiyo sida odayga anna saasaan u difaacay nabi wuxuu yidhi dad nimankaa ka cadhaysay oy ku dhibsadeen faqad aqdabta rabbaka subxaana wa tacaala haddayba nimankii baraha ku jira ee gaalnacaybka saa u yidhi aad hadalka ku celisay ku dhibsan oy ka xanaaqeen ilaahay baa kuu cadhooday carar baa le nimanka wardoon abubakr hakacay soo noqda walaalahayo hadda saasaan idin idhi miad xanaaqdeen maya abubakr afar allahu laka ya ababakr maya waa hawl meesha ku jirta wey maana dareensanin shaekhulislaam kitaabkiisa muxuu ahaaye maxaa la kitaabkiisoo qabta axwaal lqulub kitaabka muxuu ahaa atuxfa alciraaqiya atuxfa alciraaqiya fi axwaali lquluub wuxuu leeyahay wa xadiidka tusahaya mujaahidiinta iyo dadka gaalada necab oo in la ilaaliyo oon loo dhowaan mujaahid iyo ahlu maxabat illah ahlu lbaraa'a min alkufaari walmurtadiin aad kaga ilaali meel kaga dhici haddii kale faaqdata rabbaka subxaanahu wa tacaala wadaad ba intuu taxriib wuxuu raba inu ku yidhahdo culummada ha la iska ilaaliyo culumadee hadi xadiidka qaabkaasay salaf ku fasireen waa tacdiim liahli الtawxiidi wاljihaad wاlbaraa'ati min alkufaari wاlmurtadiin wadaad sakaraada oo muxuu ahay mqr iyo tuubajiida haya gaal calankiina hoos harsan koodh iyo gabara muxuu ahay maldahana laga qaado kamaandho iyo gaarna loo gooyo oo la ilaashanayo koorna loo xidhay oo meel fadhiya warkii muxuu sheegahayaa haadaa waxaa weeyaan tacdiim min ahli waljihaad iska ilaa hawsha iyada idan waxaan oga jeedaa nabigu ma ogoleen ballankiisa haddii la beriyo oo la qashiinsado ama lagu xadgudbo meel lagaga dhaco nabigu kaana yantasir lilaahi subxaana wa abadan mucaahad intii la jibay aanan sii wadano hala sii wado mxuu ahaa ijraaatkii mxu aha salaamka camaliyaat asalaam taxfiiz dafca qawiya liijraa'aati mxu aha salaam hawlahaas yuhuud waxay heshay nimaanta maogta aan shuqulku nabi maxamed nabi maxamed ninkii mxuu ahay cahdigiisa ballankiisa qori ka jabiya seef baa ku jabaysa waa dulaysi ma og tahay ninka adiga maganta ku ahaa ee kugu xilfiga ahaa haddii la maago la weeraro maxaa ku hadhay adiga maxaa ku hadhay maxaa tahay basi adugu waa inaan lagu dulaysanin walaa tahinuu fi ibtiqaa'i lqowm in takunuu ta'lamuuna fainahum yalamuuna ka talamuun walaa tahinuu walaa taxzanuu e waantum laclown falaa tadcuu ila asalmi aw asilmi waantum alaclown idan lama ogola sheekh hawshaas wain janaxuu lisalmi fajnax laha ayagu waa inay soo dhibaan nimanku hogaansamaa maxaa adugu miskiinka adu cabaada la ordaysaa idan waa inaad fii maqaami alcizi waalkaraama aad taagan tahay calaa dacfin fiika adoo iska taag daran haddana waa inay quwa iimaaniya ciise kugu jirto nimankan waa dhinteen baaba-een dacfi baa qalbigooda degay waa daxalaystay adduunye jacayl baa qaatay oo kiyaal ay qabaan waxay ku arkaan adduunyada hawlaheeda maba arkaan ciise kale gaala sii dumaysoo baaba-aysa yaad arkaysaa kuwa kusii dabamarhayo sii xaruunhayo meela u socdaa ma mataqaanid idan nabigu kii cahdigiisa ka agbaxa nabiguna waxaa weeyaan go-aan buu ka qaadan jiray wa umira waxaa la faray an yuqaatila man naqada cahdah walamaa nazalat suuratu baraa markay soo degtay baraa'atu min allahi warasuulih ila aladiina caahadtum min almushrikiin waa lagu kala tegay nazalad waxay la soo degtaa aayadda suuraddaasi bibayaani xukmin alaqsaami kulliha aqsaamta aan soo sheegnay gaalada anwaacdeed oo dhan inay caddayso almucaahad iyo muxuu ahaayey ninka ballanka buriyey muxaaribka musaalimka waxa lagu sameyo dhan baa lagala hadlay bibayaani xukmi hadi aqsaami kuliha aqsaamta aynu soo sheegnay xukumkeeda in la cadayo dhan bay soola soo degtay faamarahu fiiha ilaahay suuradda dhexdeed wuxuu nabigu ku faray an yuqaatila un la dagaalamo caduwahu ahli kitaab waa aayadda u horeysay ee nabiga lagu yidh ahli kitab la dagaalamo aayaddaas suuratu tawba iyo wixii ka dambeeyey qur-aanka xikmadiisa ilahay xikmadiisa waqur'aana faraqnaahu cala annaasi litaqra'u calaa muktin wanazalnaahu tanziila labaatan iyo saddex san waxaa loo yaryaraynaya xikab baa ku jira wixii tawbo ka dambeeyey qur-aankii dagahaye oo dhan waxaa lagaga hadlaya axkaamu ahlkitaab baraa-adooda guurkoodii qaabka loola dhaqmi lahaa waxay yihiin sidii loola dagaalami lahaa baa lagaga hadlay suru tawba axkaamulyahuud bay ka hasha wanasaara waay taariikhdooda baa laga soo hadlay waxay ahaayeen diimahaasay u taxriifiyeen meeshay ku dambeeyeen waajibka nagaga aadan muslimiin inay ku cibro qaataan lanna culmadu waxay leeyihin wixii intaa ka dambeeyey suura waxay baraarujisay intaa wixii ka dambeeyey intaha amru lcarab wa dowr lcarab liannahum kullahum dakaluu fi lislaam wixi hadda ka dambeeya waxaanu isaynaa hee ummad kale oo layahy ahlu kitaab majuus farisiyiin ah waa in markaas aayadihii hawlaha ku saabsan ay soo degaan qur-aanka saasuu ku socda faamarahu fiiha an yuqaatila caduma ila kitaabi xataa yucduu ljizyata ilaa ay bixiyaan yadkhuluu fi islam ama islaamka ay soo galaan wa amarahu fiihi fiiha ilahay wuxuu ku amray suura tooba nabiga bijihaadi alkufaari walmunaafiqiin munaafiqiinta iyo gaala inuu la jihaado munaafiqaada waa muslim fi akaami fi laxkaami aahira kaafirun murtadun biitifaaqi salaf fi axkaami alaakhira cinda allahi waa kaafir asli ah cindana waa muslim daahir waan ka guursanaynaa wuu naga guursan gawriciisa baan cunaynaa kaanagii baan cunayn wuu nala halgemi wuu nala tukan ila ma qanaqani mogto baadinkiisa waxa ku jira war isaga ilahay baa ka warqaba annaga war omahayn banaankaa koraan ku xukumay laakiin haddaan ogaana inuu gaalnimo qarsanayo banaanka ay usoo baxdo wa adhara dalika waa mujaahir ilan gaalada laba qaybood mujaahirun bikufrihi wa musirun bihi nin gaalnimadiisa banaanka dhigtoo muujistay iyo nin qarsada ninka muujistay waxaa laha kaafir mujaahira hadduu wuxuu la yimaado uu yahay shirki iyo cibaadaة اawsaanna mushrik baa lawasani ah hadduu ilaahay kayrkii caabudo maca anahu yadaci اkitaabna kitaabi baa la yidhahdaa hadduu inkirsan yahay ilaahay jiriddiisa dahri iyo mucail iyo mulxid baa la yihahdaa hadduu gaalnimo qarsan islaamnimana muujina munaafiq iyo zindiiq baa la yihahdaa hadduu diinta islaamka soo galay kana baxayna murtad baa la yihahdaa soo urur kulli gaalo wey waxoo dhan waa gaalo oo magacyo kala qaadaatay magacyo kala qaadaatay ninkaan islaamnimo uhorumarin waa kaafir asli ah weligiiba islaam ma soo gelin waxan le waa kaafir asli ah wuuna qaybsamaa kaafirka asligaha ah mar wuxuu noqonaya gaal caddaysanaya gaalnimadiisa banaanka ay taalo nin ragged wey ninka asaga idan waa kaafir asli mujaahir bikufrihi hadduu hoosta ka qarsado islaamnimana muujistana waa munaafiq selafkuna waagi dambe sindiiq bay odhan jireen hadduu intuu islaamka soo galay ka baxayna murtad baa la yihahdaa kaafirka asliga ah hadduu awthaan iyo asnaam caabudo kitaabina kitaabna usan lahayn uu raacayana wathani iyo muxuu ahaay mushrik baa la yihahdaa hadduu diinta ku kufriyo nebi maxamed iyo allahna ku kufriyo kitaabna sheeganaya ka towraat walijina kitaabi baa la yihahdaa hadduuba ilaah ilaahay inkirsan yahay ama qidam lcaalam uu qabo ama muxuu lahay laa ilaaha walxayaatu maada taagan yahay mulxid iyo mucail iyo dahri intaba waa la yihahdaa jaaxidna waa waxay doo noqoto waxaasna waa gaalo u noocyadeed kala duwan wey munaafiqu marka waa maxay waa kaafir asl laakinahu waa musirun bikufrihi gal gaalnimabu qarsanhaya marka lama ogaan kara hadde idan waa unla dhaleecayn munaafiqiinta xumaantooda laga digi dhagaha laga raaci waa lagu dhaga hadlahaya ilaa u markaa ka toobadkan hawsha iyo walkhiladati calayhim in lagu adkaaba gaaladu walyajidu fiikum hilada la yidhi waa inay culays naga dareemaan khushuunu ay naga dareemaan fajaahada kufaara bisayf gaaladay muujisa kufriga wey jaahada kufaar ay mujaahiriina bikufrihim bisayfi seefku kula dagaalamay iyo wasinaani waran sinaanku waa waranka wey wlmunaafiqiina munaafiqiinna wuxuu kula dagaalamay bilxujati xujo gar iyo walisaani carab ayagu l waa gaalo gaalada qarsan haya tawxiid bayna noo soo qorteen boord laa ilaaha ila allah maxamadu rasuullah way tukan wusoomi salaadii sabkuna ku jiraaba waba jihaadiba xabadduba ridi idan waxaan leenaha waa maxay munaafiqnimada iyo uurka afka iskhilaafsan iyo waxaasaan ka digaynaa dhagaha la iska raaci suurat loo bixiy waagi dambe suura tawba wa amara wa amarahu fiiha ada bilahi tf halkaa iyo joogo insha allah